بمجتهد فقها وبرهانا تراه مطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتغني كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا وقرة عينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسينا أفراد كتابكيني متن أبي شجاع sheikhu raximah allahu tacaala wuxuu yidhi kabaha kabaha soo xareeya sheikhu wuxuu yidhi raximah allahu tacaala faslun fi salaawaati almasnuunati waalrawaatib fasalkan wuxuu fasal u yahay fi salawaati salaadihii almasnuunati ee la sunneeyey iyo waalrawaatibi iyo salaadihii raatibada ahaa ayagoo sunnaabay raatiba yihiin yani sheikhu wuxuu yihi raximahu llah wasalawaat almasnuunatu salaadaha sunnaha ahi khamsun waa shan salaadaha sunnaha ah ee jamaaco lagu tukanayo wuu ula jeedaa salaadaha sunnaha ah ee jamaaco lagu tukanayo waa fahamta soo khamsun shan weeye buu ku yidhi alciidaani labada ciidood ciidul adxaa wa ciidulfitri labada ciidood waalkusuufaani labadii qorax madoobaad iyo dayax madoobaad kusuuf oo ka adaahay waa qoraxda khusuuf oo kha'ana maxaa weeye dayaxa labadaasna wuxuu ku yidhi sheekhu raximah ullahu tacaala waa salaado sunna ah walistisqaa'u iyo roobdoontii shantaasba waa shan laba ciidood iyo laba kusuuf waa afar iyo istisqaa oo roobdoona waa shan shantaasba salaadaha sunnaha ah oo jamaacada loogu talagalay wey in jamaaca lagu tukado waayahay marka faradkiiba u egyihiinoo waxay faradka uga egyihiin xaggii inay jamaaco rabaan labo inay sunno mu-akada yihiinoo sunno fudud aysan ahayn sunno culus inay yihiin halkaas labada arrimoodba maadaama ay oga shabahaan maadaama waxay uga egyihiin eh, waajibkii bay uga egyihiin wasalawaatu salaadihii almasnuunata ee la suneeyey fiih khamsun waa shan weeye alciidaani labadii ciidood walkusuufaani iyo salaadihii ma garanaysaa madoobaadkaha ama dayaxii ama qoraxdii madoobaanaysay walisqa iyo roob doontii waaya mid kastana uu keeni doonaa wasunanu sunnooyinka attaabicatu ee raacaya lilfaraa'idi faradkii raacaya sabca casharata ragcatan waa toddobiyo toban ragcadood halkanna wuxuu galay sunnooyinka qayb ka mid ah oo loo yaqaano asunna araatiba asunna raatiba loo yaqaan buu galay halkana sunnooyinka raatibada ah raatiba waxaa laga wadaa faradka ayay la socdaan faradka ayay la socdaan weyn shiikhu wuxuu yidhi wasunani sunooyinkii ataabicatu ee raacayay lilfaraa'idi faraa'ida raacayay khasab maaha inay daba socdaane qaar ka horeeya baa jira soo maa sabca cashrata ragcatan waa toddoba iyo toban ragcadood wey buu yiri ragcataa alfajri labada ragcadood ee fajriga ee sunnaha ah ee ka horeeya fajriga wa arbacun iyo afar oo qabla duhri duhurka ka horeysa wa ragcataani iyo laba ragcadood oo bacdahu ka dambaysa wa arbacun afar oo qablal casri casarka hee ka horaysa wa ragcataani laba ragcadood oo bacda almaqribi maqribka ka dambeeya wa halaathun iyo saddex oo bacda alcishaa'i cishaha ka dambeeya yuutiru wuu witriyeenayaa oo wuu ku soocayaa wey macnuhu yuutiru witri ahaan buu ku soocayaa biwaaxidatin hal oo minhunna saddexdaa ka mid ah waayahay shiikhu halkan wuxuu ku tilmaamay sunnooyinkanaa tibadaa ah raatibada sunnooyinka la socda salaadaha waajibka ah ayagaa laba qaybood u qaybsamaya sunno raatibo ah oo mu'akada ah la adkeeyey iyo sunno raatibo ah oo hayr mu'akada ah aan la adkayn warkaa waa ku dhacay soomaa shiikhu marka wuu isku daray kuwii la kuwii kuwii la adkeeyeyna wuu wada sheegay kuwii la adkeeyeyna qayb ka mida buu soo raaciyey kuwii magaranaysaa hayru mu'akadada ahaana hee qayb ka mida buu sheegay marka sunnooyinka salaadaha la socda ee adag ama mu'akadada ay waa toban xabo toban ragcadood waay shiikhu tobankiiba wuu sheegay laba ragcadood oo salaada subax ka horeeya laba ragcadood oo duhurka ka horeeya laba ragcadood oo duhurka ka dambeeya lix soo laba maqribka ka dambeeya laba cishaha ka dambeeya tobankaas waxaa loo yaqaanaa asunan arawaatib almu'akada sunnooyinka raatibada ah ee la adkeeyey shiikhu intaa muxuu ku daray markaa sunnooyin raatiba raatibaayo salaadaha waajibka la socda laakiinse aan la adkeenna uu ku darayo maxaa ka mid ah arbacun qabla aduhri afarta uu duhur ka horreysiiyey laba mu'akada ah labana waa kayru mu'akada laakiinse labadu maxay ka midaysan yihin inay yihiin raatibo salaadu leedahay waajibka warkaaba ku dhacay soomaa meeshan oo kale uu ku yidhi waa arbacun afaro qabla alcasri ayaduna waa sunno raatiba ah oo hayr mu'akida ah shiikhu marka labadaas qolo ayuu sheegay inay yihiin hayru mu'akido tobanka soo harayna waa mu'akada wuxuu ku daray shiikhu salaada cisha gadaasheeda inuu yidhi saddex ragcaana la imaanayaa midkood baa witri laga dhigaya halkaasna waxaa ku jira labadii ragcadoodoo caadiga ahaa ee cishuhu uu lahaa soo laba maaha iyo sunno iyo witri salaada witriga oo hal ah marka salaada witriga ay halka ahay raatibo salaadu leedahay maaha warka waa ku soo maahayn ee eh, maxaa weeye waa alwitru waa salaad caadiya oo jidha oo habeenkii la tukado witri baa la yidhaahdaa warka waa ku soo maa yaa intaas markashiihos jumleeya halkan tobankii mu'akadada ahaa afar khayru mu'akadaayo maqribka ka horeys cishaha salaada casar ka horeysiiyey iyo laba uu ku daray salaada duhur horteeda xaggaasoo afar uu ka dhigay soo ma wa sunanu sunooyinka attaabicatu raacayay buu yidhi lilfaraa'idi raacaya sabca cashrata ragcatan weeye toban mu'akadaa iyo inta soo hadhayo kheyru mu'akadaa iyo hal witriya wuu shiikhu sheegaye ragcataa alfajri fajriga labadii ka horreeyo sunna ahaa waa mu'akado weey wa arbacun qabla duhuri afar duhura ka horaysa laba muakada labana waa kheyru mu'akada wa ragcataani bacdahu laba ragcoo ka dambeeya waa mu'akadadii waa arbacun iyo afar oo qablal casri casarka ka horeeya waa sunna raatibaayo hee hayru mu'akadaawi wey wa ragcataan iyo laba ragcadoodoo bacdal maqrib maqribka ka dambaysa waa mu'akadadii soomahayn sunna raatiba oo muakadaawi wa halaatun saddex oo bacdal cishaai cishaha ka dambaysa yowtiru wuu ku witriyanaya wuu ku soocayaa witri buu ku soocayaa biwaaxidatin hal oo minhuna ka mid ah halkaasna raatiwadii buu sheikhu ku dhaafay raxima allahu tacaala iyo salaadii witriga ahayd hal baa ugu yar salaada witriga ah in la tukado waxaa ugu badan koob iyo toban in la tukado warka waa ku dhacay soo maahan witrina habeen baa la tukadaayo subax lama tukado witri inta ka dhexaysana waa la tukan karaa hal maxaa ku xigi karaa saddex shan todobo sagaal koob iyo toban witr marka waa salaad isdheer oo witri ah salaadaadi habeenka shiikhuu soo wadaayay muxuu yidhi wathalaathu nawaafila saddex sunnayaalo oo kale mu'akadaatun ayaguna kuwa la adkeeyey ayagu salaadaha waajibka lama socdaan qaarkood ba madax bannaan yihiin sabodaasi muxuu ku yihiin mu'akad wathalaathu nawaafila naafila waa sunnihii weye saddex salaadoodoo sunnaana mu'akadaatun waa la adkeeyey salaatuleyli salaadii habeenka la tukanayey marka farqi baa udhexeeya salaatuleyl iyo alwitru farqi baa udhexeeya salaatuleyl salaad caadi in la tukado weeye qofku markii habeenkii la gaaro inuu salaad tukado tahajudna waa la yidhaahdaa waa garanaysaa salaatuleyl waa salaatu tahajudna waa la yidhaahdaa qofku markuu seexdo inmarkuu seexdo yaa soo kicidda uu soo kacay salaada uu tukada salaatuleyl weeye warkaa waa kudhacay soomaa hadduu isleeyahay soo kici kadhibna cishaha markuu tukado inuu raaciyo salaatuleylkiisa iska noqonaysaa marka salaatuleylkii salaad cad inuu tukado labo inuu tukado afar tukado lix tukado tira dhabana inuu tukado salaatuleyl waayo markuu salaatuleylka uu tukado ayuu wuxuu raacinayaa witri markaa man waxay ka dhigan marku hadda tusaale ahaan salaatuleyl afar uu tukado wuxuu raacin karaa hal witira muxuu raacin karaa saddex witira wuxuu raacin karaa shan witira waa marka salaatuleil iyo witirku waa laba masalo kala duwan warka waa kudhacay soomaa taa marka salaatuleil baa layidhahdaa waa sunno mu'akada wey qofkii inuu tukado layska rabo fiican wa salaatuduxaa salaadii salaatuduxada la dhehaya iyadana waa tii barqada la tukanayey wa salaatu taraawiixi iyo salaadii taraawiixda ee soonka la tukanayey salaatu taraawiix marka waa magacaas taraawiixda ay ramadaanta u gaar tahay waa salaadii habeenka baa markii ramadaanka la gala salaatu taraawiix la yidhaahdaa warkaa waa ku dhacay soomaa marka labaatan ragcadood weeye salaada taraawiixdu in la tukado kadib witriga u dhiman yahay waa fahamta soomaa labaatan ragcadood in la tukado ayaa madhabku qabaa in labaatan ragcadood la tukada see loo tukanayaa laba labo markii laba la tukado waa laga baxayaa markii laba la tukado oo la istaago laba la tukadana istiraaxa la gelayaa marka labaatan ma garanaysaa ragcadood inta istiraaxa ku jiraya shan istiraaxa ku jiraya afartii markii la tukado waa la nasanaya intee salaamo naqsi baa ku jira toban jeer baa la salaamo naqsanaya labadiiba waa la israacinaya warka waa ku dhacay soomaa marka waa labaatan ragcadood toban jeer baa laga baxayaa dee labadii baa la israacinayaa markaas toban salaamo naqsi bay noqonaysaa istiraaxaduna intee noqonaysaa shan istiraaxa oo nasasha hadda marka salaadeen hadda ko iyo tobankaa tukanayno tobanka caadiga ama sideedda caadiga iyo saddexda witriga inta istiraaxa baa la galaa laba istiraaxa la galaa soo maahan markii labaatan la tukanaya shan baa la gelayaa marka afar la tukado waa la nasanayaa saas weeye macnu marka shantaa labaatankaas xaramkay waa looga tukan jira inkastoo hadda ay yareeyeen marka wakaan faslun shuruud fii shuruudi asalaati salaaddii shuruudaheedii wa sharaa'idu assalaati salaada shuruudaheedu qabla dukhuuli fiihaa intaan salaada la gelin ka hor shuruudaheedu khamsatu ashyaa shan weeye shuruud horta waa soo sheegnay shardi waxa la yidhaahdo shardi muxuu ahaa waxay yidhaahdeen culimmadeennu shardi waxaa la yidhaahdaa amrun tatawaqafu sixatu salaati calayh waa arin salaadu inay ansaxdo ay ku taagan tahay amrun tatawaqafu calayhi sixatu salaati waa arin ay ku taagan tahay salaadu inay ansaxdo warka waa ku dhacay soomaan walaysa hee juz'an minhaa laakiin salaada ka mid maaha walaysa juz'an minha waa amrun tatawaqafu calayhi sixatu asalaati walaysa juz-an minhaa waa arin salaadu ay ku taagan tahay haddii la helo salaadu ay ansax noqonayso haddaan la helinna salaadu hee aysan ansax noqonaynin laakiinse walaysa juz-an minhaa salaadda qayb ka mida maaha salaadda qayb ka mid ah maaha salaadu maxay leedahay arkaan abcaad hay-aad waa kuwa arkaanta qaybaheedu amaa shardigu waa shay salaadu ma garanaysaa ay ku taagan tahay ina ansaxdo haddii la helanay ansaxayso haddii la waayana aysan ansaxayn laakiinse qayb ka mida salaadii ma aha shiikhu wuxuu yidhi shan weeye buu yii salaadaha salaada shuruudeedu ee kitaabta waxaan kusoo dhiganay inay sideed yihiin warka waa ku dhacay soomaa yaa waaya marka way isku tegaysaa oo qayb baa lagu darayaa qaybna waa laga jarayaa dahaaratu lacdaa'i xubnihii in la dahiriyo min alxadai iyo wanajisi in laga dahiriyo safiinsalada kusoo dhaafnay inay labayo toban yihiin salaada shuruudeeda soomaahayn safiinujam maxaa kusoo dhaafnay ayadu inay yihiin sideed inay yihiin sideed inay yihiin kanna sheikhu muxuu yidhi shan weeye adaa markaa lagu dirayaa shaqaa lagu dirayaa ah inaad isla soo eegto waxay kala dheeryihiin inaad soo gurto warkama ku dhacay shaqadaas waxaa laydin ka beri subax beri dersigan dersigiisa xiga soo diyaargarooba shiikhuu wuxuu yidhi waxaa u horeeya tahaaratul acdaai xubnihii in laga nadiifiyo min alxadati weysajabkii ama wixii qubeyska waajibinayay wanajasi iyo najaasadii in laga nadiifiyo laga suuliyo wa satru alcawrati cawradii in la asturo yacni wa lowni alcawrati wey macnuhu cawradii midabkeedii wax asturaya in la xidho oo muxuu waxaa asturaya bilibaasin dhar daahirin nadiif ah marka maradu hadday cawradii midabkeeda asturayso laakiinse ay ciriir qofkii ku tahay salaadu way ka ansaxaysa laansi karaahiyo weey amaa haddii qofkii midabkiisa aysan asturaynin bay ka gudayso marka guday salaadaas way ka buraysaa warka waa ku dhacay soomaa khatar weeye marka iska ilaaliya wa satrul cawrati cawradii midabkeedii in la asturo bilibaasin mara lagu asturo daahirin nadiifa walwuquufu in la istaago calaa makaanin meel daahirin daahira in la istaago meel daahira in hee in la istaago makaanka daahirka ayaa lu sheegaya waa makaanka salaada lagu tukanayo oo la kulmaya jirkiisa iyo maradiisa inta jirkiisu gaarayo maradiisuna gaarayso ayaa laga wadaa daahirnimada la sheegayo haddii salli weyn aa ku tukanayso salliga halkaa najaasa kaga taallo intaa ku tukanaysa salliga haddaysan najaasa ku oolin waa ku tukan kadhaa maxaa yeelay makaanka hadda makaanka la sheegaya maaha meesha ku tukanayso dhan inaad wada saaran tahay makaanka waxaa weeye hee inta hee xubnahaaga sujuudda iyo maryahaagu gaarayaan intaas inay nadiif tahay baa la rabaa warkaa waa ku dhacay soo soomaa waayahay wal cilmu qofkii waa inuu u ogaal u leeyahay bidukhuuli lwaqti waqtigii waa inuu ogaal u leeyahay cilmi waqtigii waa inuu og yahay inuu soo galayo in kale ha ama isagoo ogaadaa ama saacadahan hadda la hubsaday inay waqtigii sheegayaan uu ku ogaadaa ama cid magaranaysaa uu yaqaane u sheegtay ama muadinkii uu maqlay waa inuu cilmi og yahay hadduu iska galo asagoo waqtigii salaada aan aan hubsan kadibna uu ogaado inuu salaada waqtigeedii tukaday maba ka ansixinba warkaama ku dhacay horena waa usoo dhignay qofka hadduu iskaba tukado isagoo aan salaada waqtigeena soo gashay inkala kala danya heelaba kala hayn hadhowna uu ogaaday in salaadii waqtigeeda soo galay na tukaday maxaan leenahay ma jiro salaadaas maxaa yeele shardigii dhammaan mactaa shardigii dhammaan meesha ka maqanaa alcilmu inuu og yahay warkaa ma ku dhacay waistiqbaalu qiblati qibladii inuu jeesto qiblada wuxuu ola jinsanayaa laabta laabtii qofka uu tukanaya laabtiisu inay ahee qibladii ujeeda baa la rabaa weeye waayahay marka qibladii e, eegideedii uu eegayey afar midkood waa inuu qibladii asagu ujeeda og yahay inuu qibladii meesha ka xigta hee uu og yahay asagu koow cid og oo qibladii halkaa weeyo toqaan inuu ku daba hee inuu ku daba xidhaamo u sheegto soo laba maah yah saddex saddex waxaa weeye inuu ijtihaado dadaal inuu ku keeno safar buu ahaa dadaal buu ku bixiyey ku bixiyey ku bixiyey dadaal buu ku keenay ijtihaad inuu ku keeno hadduu ijtihaad macdaa garan waayo mid asagu dadaalay yaah oo mujtahid noqday inuu hee ku xidho afartaa isteebbee leedahay istiqbaalu qibladu inuu asagu og yahay qibladii inay tahay xaggaa mid qibladii yaqaan ijtihaadinuu yaqaan qibladii xaggaa inay tahay hee inuu u sheego ama ku xidho iyo inuu asagoo ijtihaad la yimaado xidigihii eego maxbadan soo fiirfiiriyo iyo in hadduu eebba ku runaado hadduusan intaa midna hayn hee qallada thiqatan mid ma garanaysaa isagoo ijtihaad la yimaaday inuu ku xidho warkaabaa ku dhacay soomaa kii indhaha la'ah oo kale de ma ijtihaaday ama ma ku xiranaya hadduusan wixii kala gala garanayn waayahay wayajuus waxaa bannaan tarku istiqbaali qibla tarkul istiqbaali qibladii jeensigeedii in layska daayaaba bannaanba fii xaalatayni laba xaaladood laba xaaladood qibladii in la iska daayaaba hee ayaaba ayaaba bannaan weeye kow fii shiddati alkhawfi cabsi darani markii jidho cabsi daran ama dagaal baa lagu jiraa dagaal mubaaxa lagu jiraa dagaal muslimiin gaala isdirirtay ama niman hadduu eebba ku roonaado xadgudbayba dowladu dowladdu oo dagaal buqaad baa la lahaa tusaale ahaan dagaalka mubaaxa ah oo la galay dhexdeedii soo cabsi badan ma jidho fii shiddatil khoof baa la dhahaa meeshii radoona loo jeensanayaa salaaddii waajibka ahayd baa laga hadlaya sunno laga hadlimayaba waayahay maxaa kaloo la mida dagaalka waxaa la mid ah inaa hawl qofka kusoo darido in laba bacsadaba libaax bacsado isagoo salaadii ku jira yaah maxaa la mid ah inuu tuu kabihii kala cararo kabuu ilaa isagoo salaadii ku jira buu faga taxlaye ka daba boodaya isagoo salaadii ku jira warka baa ku dhacay soomaa yaah hadhow markuu soo helana xaggiisuu kasii wadanayaa meeshuu ku helay ama loo dhigay salaadii kasii wadanayaa dee ma jira hadal ma jiro hadal lama ogola waaya waaya soo ma jeedaan intaasoo dhan fi shiddat alkhawf baa bay soo hosgelaysaa maxay soo hosgelaysaa shiddat alkhawf wa fi naafilati salaaddii sunnaha ahaydna qibladii baa laga jeensan karaa goorma fi safari safar markii lagu jiro cala araaxilati gaadiidna uu saaran gaadiidna hee uu saaran yahay gaadiidna qofkii ma garanaysa gaadiidka saarnaa salaadiisi uu iska xiranayaa meeshu doonu u dhaqaaqayaa hadduu gaadiid saaran yahay qibladiisu u jeedin haddii kalaba uu rukuucaya wuu sujuudaya isku atixyaadsanaya waa hukaa firaaxila hadduu gaadiid saaran yahay hadduu lugeynayeyna salaaddii markuu xirto hore u dhaqaaqaya meeshuu u socday mar alaala markuu rukuuc soo gaaro rukuucdii buu la imaanayaa sujuuddii buu la imaanayaa atixiyaadkii buu la imaanayaa qofka wa fi naafilati insha allah iyadoo faahfaahsanna waynoo imaan doonta hadda intaa yartaabuu ku tilmaamo waa afar erayba wa fi naafilati sunnihiina hee qibladii waa laga jeensan karaa fi safari safar dhexdiis cala araaxilati gaadiid korkiisna asagoo saaran qofku marka xaggaa maxaa ku baxay safarkii hee salaad waajiba inaan inaan qibladii lagaga jeensan karin safarka salaada la ogol yahay ama socod baa ahada safar hadduu rabee salaada la ogol yahay in qiblada laga jeesta waa sunne salaad waajiba ah adoo safar ku jira waa inaad usoo degataa oo qiblada u jeensataa warka waa ku dhacay soo soomaa faslun fii arkaani salaati salaada tiirarkeedii iyo wa sunaanihaa salaada sunnooyinkeedii waaya sheikhu wuxuu raximahullah wa arkaanu salaati salaada tiirarkeedu thamaaniyata cashara waa sideed iyo toban ruknan hee rukni waa tamyiis ruknan ee rukni saas weeyaan kitaabtii hore maxaan kusoo dhigan ardayay arkaan salaa kan shiikhu sideed iyo toban buuna yidhi safiirnujaadka muxuuna soo yidhi safiirnujaadka muxuuna soo yidhi toddobiyo toban muxuuna soo yidhi toddobiyo toban nusraadka muxuuna soo yidhi tiscata cashara saa u qabo marka hal meel bay isugu imaanayaan shiikhana sideed toban buu yidhi kitaabta qaar waxaa u tegi doonaa ayagoo dhahaya arbacata cashara afariyo toban dhahaya marka sideed tobanka marna la isku celinayaa marna la kala gurayaa marka waa ku dhacay soomaa marka ninkii sideed iyo toban yidhaahday wuxuu xisaabsanayaa tuma'niinooyinkii aan soo dhigeynay kulliguu wada xisaabsanayaa afartii tuma'niino wuu xisaabsanayaa wuxuu kaloo xisaabsanayaa niyat lkhuruuj waxa la yidhaahdo qofku markuu salaamnaqsan rabo inuu niyeysto inuu salaaddii ka baxayo saas marka ugu tegeysaa sideed toban ugu tegeysaa kii toddobiyo toban xisaabsaday asna niyatulkhuruujkii buu ka saaray intii kaa u xisaabsan warkabaa ku dhacay soomaa kii afariyo toban iyo saddex toban iyo xisaabsanayna dumaaniinooyinkiibaa hal laga soo qaaday niyatulkhuruujna meeshaa laga saaray marka maxay isugu imaanaysaa afariyo toban bay isugu imaanaysaa saas xisaabso marka shiikhu marka wuxuu yidhi sideed iyo toban weeye koo waxaa abuu yidhi sheikhu anniyatu in la niyeysto niyad baa waajiba rugniya niyada markaa la niyeysanaya waasaan soo sheegnay salaaddu hadday salaada waajiba tahay niyadeeda waa saddex xabo muxuuha niyadeeda salaada waajibka ah koow alqasdu inuu ficilkii sameynayo labo altacyiin altacyiin inuu salaadii magaceedii sheegayo saddex alfardiya inay waajib tahayna inuu tilmaamayo intaa waa inuu hee niga maskaxda ku qabsadaa intaa waa inuu maskaxda ku qabsadaa haddii salaadu sunno ahaydna waa soo sheegnay maxaa weeye baan idhi laba arrimood buu niyeysanayaa inuu salaad tukanayo salaadaasna magacaa heblaaye inay tahay inay sunno tahay khasab maa magacaa hiblaaye hee inay tahay inuu niyeysto weeye haddee salaad aan eh, magaranaysaa sunnihii waktiga iyo sunnihii waktiga iyo sababta lahaa waytaan sheegayno sunno aan waktii sabab lahaynoo iska furan hadduu yahay muxuu niyeysanayaa keliya inuu salaad tukanayo inuu salaad tukanayo u niyeysanaya marka salaaddu niyadu saddexdaas qaybood wey inay salaad waajiba tahay salaad sunnaha wakti iyo sabab midkoodle inay tahay iyo salaad iska furan oo salaad caadi ah oo sunno iska furan oo waktii sababtoona lahayn qofkii inuu xagga iska istaago salaad iska xidho kale muxuu taa dambe salaad inuu tukanayo bes iska niyeysanaya waayahay walqiyaamu iyo istaagidii weeye maca alqudrati kii awooday inuu istaago maca alqudrati awood la jirankeeduu istaagaya weeyaan saddex wa takbiiratu lixraami xirashadii ma garanaysaa takbiirteedii salaada lagu xiranayay allaahu akbartii weeyaan afar wa qiraa'atu alfaatixati faatixada akhrinteeda in faatixada la akhriyo waa rukni qofkii ka taga salaadiisa waa ka buraysaa waa fahamta soomaa haddii kas oga tegey hadduu kama oga tegeyna markuu soo xasuusto waa inuu soo celiya waa arki doonaa wa bismi illaahi araxmaan araxiim aayaddaasna aayatun waa aayad minhaa faatixada ka mida ah yacni sida alxamdu lilaahi rabbil caalamiin ee aayad u tahay faatixada ooga midaba ayaduna hee aayad u tahay weeye ha ka tegin baa laga wadaa macnaha maxaa laga wadaa ha ka tegin mhm. rukuuc rukuucdii ayaana ma garanaysaa tiira in la rukuuco qofku oo rukuucda waxaa ugu yar qofka inuu gaaro xaddi uu gacmahii gacmaha ma garanaysaa calaacalaha oo ku qabsan karo lowyada inuu xadkaa gaaro inuu qabsada khasab maa xadka ah inuu calaacalahan lowyada ku qabsan karo inuu gaaro ayaa ugu yar muxuu ahaa rukuucda ugu yar maxaa ugu badanna waa inuu si nool rukuuco rakuuco waayahay watumaniinatu fiihi inuu ku xasilo oo rukuucdii inuu ku xasilo qadar intadee buu ku xasilayaa waan idhi ugu yar qadra subxaana allah la dhihi kara inuu rukuucdii ahayo walictidaalu soo kicid inuu rukuucdii ka soo kaco iyo watuma'niinatu inuu ku xasilo muxuu ahaa istaagii uu ka soo kacay rukuucda fiihi wasujuudu inuu sujuudo qofkii watuma'niinatu iyo inuu ku xasilo fiihi hee sujuudii dhexdeedii inuu ku xasilo baa laga rabaa qofkii weeyaan waljuluusu fadhigii weeye fadhigii bayna sajdatayni labada sujuudood hee u dhexeeyey marka fiihi wasujuud markuu ku leeyahay hal hal buu ka soo qaadaso ma jeedaan tobankuta haddii swizerland kala saaro maxay tegeysaa sagaal iyo toban bay tegeysaa saa u fahma marka waljuluusu bayna sajdatayni waltumaniinatu iyo inuu ku xasilo fiihi fadhigaa udhexeeya labada sujuudood inuu ku xasilo waljuluusu fadhigii ayaa magaranaysaa waajib ah fadhigii al akhiira ee ugu dambeeyey waajib weeye waa rukni watashahudu in lagu atixiyaadsado fiihi fadhiga dhexdiisana hee waa waajib kalaasna oo atixiyaadka waxaa ugu yar qofkii inuu dhaho ataxiyaatu lilaahi salaamun calayka ayuha nabiyu waraxmatullaahi wabarakaatuhu salaamun calayna wacalaa cibaadiillaahi asaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu ullah intaasaa taxiyaadka ugu yar maxaa ugu badan kiyaanka taas buu soo dhigana ataxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu altayibaatu lilaahi laynkii saas aho dheeraa ayaa ugu badan weeye wsalaatu cala anabiyi sala allah alay slm nebiga inuu ku salliyo calayhi salaatu wasalaam fiihi atixiyaadka ugu dambeeya waa rukni kama tegi kadhib marka oo qofka salliga maxaa ugu yar allaahuma salli calaa muxammed bay kaaga dhan tahay qofka hadduu dhaho maxaa ugu badan waa garanaysaan allahuma salli calaa muxamedin wacalaa aali muxamedin kamaa sallayta salligii nabiga dheeraa salaad alibraahiimiya baa la yidhahdaa kaasaa ugu dheer watasliimatu luulaa salaamo naqsiga koowaad wa niyat lkhuruuji iyo niyeysi la niyeysto in laga baxayo mina salaati salaadii in laga baxayo marka rugniga ugu dambeeyo niyatul khuruujka ah culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa xoog badan inuusan rukni ahayn inuusan rukni hee ahayn baa xoog badan oo sunno iska noqonayo wa tartiibul arkaani tiirarkii in la kala hormariyo calaa maa dakarnaahu sidii aanu hee soo xusnay in loo kala hormariyo ayaa maxay tahay ayaa rugniya weeyaan la socdirsiga waaya halkaa shib muxuu ku dhaafa markaa arkaantii buu ku dhaafay haddii dumaninunka hal laga soo qaado hal weeye itkruujna ka saar isoo magaranaysaa ti afari toban bay isugu imaanayaan saa la soco asujuud bayna sijidtn haddii sujuudiina haddii hal laga soo qaado saddex toban bay tegaysaa saa marka oo la soco wa sunanuhaa sunanu salaati salaadii sunnooyinkeedii qabla dukhuuli intaan la gelin fiiha salaada intaan la gelin ka hor sunnooyinkeedu shay-aani waa laba arimood laba waxyaabood wey intaa salaada gelin waa sunno ka ah waa nagu cusub tahay masaladan kow al aadaanu in la adimo waa sunne waliqaamatu in la aqimana waa sunne adaan maxaa la yidhaahdaa adaan waxaa la dhahaa dikrun makhsuusun liliclaami bidukuuli salaatin mafruuda maxaa la yidhaahdaa aadaan dikrun makhsuus xus gaara weeye xus ilaahay la xusayo si gaara loo xusayo maxaa la xusayaa lil iclaami si loo ogeysiiyo dadkii bidukhuuli salaatin mafruudah salaad waajib ah inay soo gashay warkaa waa ku dhacay soomaa iclaamun hee dikrun makhsuusun biiclaamin e, dikrun makhsuusun liliclaami bidukhuuli salaatin mafruudatin salaadii waajiba inay soo gashay ayaa hee dikri loo akriyo weeye marka xagga baa ka fahmtay salaad mafruudaa salaadii shanta ahay e soo garamaysaan ee waajibka ahaabaa adinka iyo aqinka iskaleh ayagaa iskale mid kale mala waa fahamta soo salaadaha kale loomana adimo loomana aqimo salaad maktuubaa keliya iskale wey waaya aadaankiina waa garanaysaan waa labo aqinkuna waa hal hal aadaankuna waa laba laba aqinkuna hal hal wey allahu akbar allahu akbar ashhadu allahu akbarta koowaad ayada laba ay ka badanaysaa laa ilaaha ila allah ugu dambaysana waa hal inta ka dhexaysa laba laba weeye aqinkuna waa halhalaso wa bacda dukhuuli inta markii lakalamarkii la galay kadib fiihaa salaadii markii la galay kadibna waxaa sunno ah shay-aani laba shay baa sunna halkan sheekh wuxuu ku sheegayaa abcaadu salaati sunnooyinkii qaybtii abcaada la yidhaahdo qeybta la yidhahdo hee abcaad abcaad maxay ahayd yaah haa inuu noo keenayo shiikan insha allah soo darsiga andana kankana ku doonaa xaggan shiiku ku sheegaya abcaadda abcaad waxa weeye waa waa sunnooyinka haddaa ka tagto lagaa doonayo sujuudu sahwi lagaa doonayo warkaa waa ku dhacay soomaa shiiku marka ayagiibuu kuu sheegaya shay aanin waa laba arrimood waayo buu ku yidhi sunnooyinka markii salaada kale lagaa rabaa hee waa labo altashahud alawalu atixiyaadka koobaad marka atixiyaadka koobaad buu shiikhu sheegay dee waxaa la socdaa nebiga in lagu saliyaana waa la socotaa marka xaggaa maxaa ku jira saddex arrimood baa ku jira atashahud alawal markaan idhaahday saddex arrimood baa ku jira atixiyaadka laftigiisa sokow maa yaa iyo fadhigii dee atixiyaadka la fadhiyey soo laba maa qucuudku qucuuduhu baa la qucuuduhu fadhigiisii tashahudka koowaad iyo fadhigiisi soo laba maa iyo asalaatu cala nebi nebiga in lagu saliyo saddexdaasiba atashahud alawal bay kudhi jiraan halkaasay ku hoos jiraan maxaa ku hoos jiraan halkaa tashahud awal laftigiisii ataxiyaatu lmubaarakaati in la akhriyo labo nebiga in lagu saliyo iyo fadhiga laftigiisa iyo fadhiga hee laftigiisa xaggaasay ku jiraan walqunuutu qunuudkii in la qunuudo oo la ducaysto weeye fi subxi salaada subax ragcadeeda ugu dambaysa markii rukuucda laga kaco xaggaasa qunuudka ku jira xaggaana maxaa ku jira saddex arrimoodba xagaa ku jira qunuudkii in la ducaysta ahayd koow iyo istaaga qunuudka loo istaagsan yahay labo iyo in nebiga lagu salliyo saddex warkaamaa ku dhacay xaggaa marka maxaa ka soo baxay lix masalaa ka soo baxay waa abcaadi aan naqaanay hal xabaa dhiman maxaakaas yaa ii sheegaya talow soo dhig kitaabaan hore kusoo dhigan umaleynaya qunuudka saddexda ku jira waan sheegnay ataxyaadka saddexdiisana waa sheegnay hal xabaa jiroo dambe marka ay xabadaas hadda meeshan kuma cadda kuma jidho kuma jidho meeshan haye eh. xabadaas waxa weeye yah mm, hmm, alsalaatu cala al aali fi tashahud alakhiir atixiyaadka ugu dambeeya aalka nebiga allaahuma salli calaa muxammadin atxiyaadka ugu dambeeya waa waajib soo ma ahayn oo qofka kama tegi karo wa calaa aalihi in la raaciyo ayadana waxaan idhi waa hee waa bacdi marka toddobadaasaa bacdi noqonaysa atixiyaadka koowaad fadhigiisa iyo nebiga in lagu salliyo sal alla aley wasalam qunuudka salaada subax istaageeda iyo in nebiga lagu saliyo intaa maxaa raacaya markaa iyo atixiyaadka ku dambeeya markii allahuma salli calaa maxamed marka la dhaho in la raaciyo hee wa aalihi toddobadaas waxa la abcaad baa la dhahaa madhabku marka wuxuu qabaa eh, qofkii ka taga in sujuudu sahwi la imaanayo marka qofkii dee qunuudka ka taga madaahibta qaarkood waxay qabaa in qunuudba waajib uusan ahayn anagu madhabkaan dhiganayna hadda waxa weeye in qunuudku waajib yahay qofkii ka tagana hees juusahwi laga rabo marka hadda adigu juusahwi laftiisa sunnaaye hadday aragti qof ka tegayana ha ku maagin warka waa ku dhacay soomaa qof sameeye haddaa aragtidna hee dee laynkii aan dhiganay buuba sameeyey laynkiibuu hayaa warka waa ku dhacay soomaa waaya qunuudka marka intee meelood buu ku jiraa wuxuu jira fi subxi salaada subax buu qunuudka ku jiraa xagee kaloo ku jiraa waa fil witri iyo witirkii salaadii witirka ahayd fi nisfi athaani niska labaad min shahri ramadaan bisha ramadaan markii laba nis laga dhigo niskeeda dambe witirka la yimaado witirka dhexdiisa in qunuud lagu akriyo witrktanaawiixda markii la tukado soo witir ma leh witirkaas in la qunuudo oo sidii haddana salaas wax kale loo qunuudo ayaa magaranaysaa asna bacdiya buu ku yiri sheikhu wa bacda dukhuuli fiiha shay-aani baa ku jira buu ku yidhi sheikhu labadaasna waxaa tashahud alawal oo saddexaan ka dhignay iyo walqunuutu fi subxi la qunuudayo wa fi lwitri iyo witrkii in la qunuudo fi nisfi thani niska labaad ku jiray min shahr ramadaan wa hay-aatuhaa salaada hay-aadkeeda hay-a waxaa weeye waa sunnaha allatii laa yujbaru tarkuhaa bisujuudi sahwi hay-aad maxaa la yihahdaa sunnadan waa sunna hay-a maxaa laga wadaa waa sunnada laa yujbaru tarkuhaa in laga tegay lagu kabi mayo oo lala imaan mayo bisjuudi sahwi haddaa ka tagto sujuud lagaama rabo haddaa samaysana ajirkeedaan leedahay warkaa waa ku dhacay soomaa hay-aad baa la dhahaa marka waa arkaan abcaad iyo hay-aad khamsa cashrata khaslatan waa shan iyo toban way ka badnaanaysaa laakiin shiikhu shaintan wuxuu kuu sheegay inaad intaan qabato horta rafculyadayni gacmii in kor loo qaado cinda takbiirat alixraami markii salaada la xiranayo wa cinda rukuuci iyo markii la rukuucayo wa cinda rafci minhu iyo markii laga soo kacayo rukuucda wa wadculyamiini midigta in la saaro cala shimaali bidixda in la saaro xagee taxta sadri wa fowqa surati haa xagee lagu qabanayaa gacmahan midigtaa saaraysa xaggaasaa ku qabsanaysaa xabadka hoostiisa xudunta korkeeda inta meesha udhexaysa ayaa saaraysa buu sheikhu ku yiri raximah allahu tacaala adoo qabanaya ama saaray adaasaartidii haddaa qabatidna waa isku mid waaya watawajuhu ducadii tawajuha inuu akhriyo wajahtu wajiya inuu akhriyo lilladii fatara asamaawaati walarda xaniifan wamaa ana min almushrikiina ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lahu wabidalika umirtu wa min almuslimiin ducadaas duca iftaax baa la yihahdaa inuu akhriyo weyn walisticaada inuu acuudu billaysto waljahru inuu kor u qaado salaadii ah, akhriskeedii qiraa'adeedii fii mawdicihi meelihii loogu talagalay ah, koruqaadida meelaha kor loogu qaaday maxaa ka mid ah salaadii waajibka ahayd sida salaada subax cishaha labada ragca koowaad maqribka labada koowaad labada ciidood soo ma jeedid taraawiixda wakaa jumcaha yaa salaam kor inuu u qaado waayo walisraacu inuu hoosu dhigo fi mawdicihi meelihii loogu talagalay in salaada hee qiraadeeda hoos loo dhigo waayahay wata'miinu inuu aamiin yidhaahdo aamiinta marka laba jeer baa dhahaysaa hadduu sheekhu qor u akrinayay tii imaankana aamiin baa la dhahaysaa markaa taada akhrisatana hee aamiin baa dhahaysaa weeye waaya wa qiraa'atu suuratin suurad in la akhriyo bacda alfaatixati faatixada ka dambaysa haddaan imaam haddii lagu tujinayo faatixada keliya akhrisanaysaa waa fahamta soo maahan haddaan laku tujinayn laakiinse ama adigu imaam tahay faatixada waxbaa ku dari ka dhaca warkaabaa ku dhacay mhm. watakbiiraatu takbiirooyinkii faraha badnaayo cinda alkhafdi markii hoos la aado iyo warafci markii kor loo soo kacayo la akhrinayay ayaguna hay-aad weeye maxaa weeye ayaguna hay-aad weeyaan oo salaadii bay qurxinayaan oo hagaajinayaan ajarna waa ka helaysaa weeye waayah waqowlu samica allaahu liman xamida iyo qowlka ah oraahda ah samica allaahu liman xamida ilaahay ma magaranaysaa ha aqbalo mahadiisa yani samica allaahu liman xamida alla waa maqlaa qofkii mahadiya macnaheeda dhabta waxa weeye inaad tidhaahdo samica allaahu liman xamida macnahed waxa weeye ay taqabal allaahu minhu xamdahu allaha ka aqbalo hee mahadinta uu mahadiye allah ka aqbala way macnaheedu waayahay rabbanaa laka alxamdu ayadana waa soo sheegnayo markaad soo kacaysa samica allaahu liman xamida waa kusoo kacaysaa markaad istaagtidna rabbanaa walaka alxamdu baa dhahaysaa wakaa watasbiixu eh, fi rukuuci rukuucda in la tasbiixsado subxaana rabbiy alcadiim la yidhaahdo wasujuudi sujuuda in la tasbiixsado subxaana rabbiy alaclaa la yidhaahdo sunnaha asalkeeda subxaana allah subxaana rabbiyan cadinha tidhaahdid asalkii sunnaha waa heshay oo sunnihii waa gudatay kamaalkana waxaa ugu yar subxaana rabbiya lacalaa inaad tidhaahdid subxaana rabbiya alcadiim inaad saddex jeer tidhaahdi weeyaan sujuudiina waa la mid wa wadculyadayni labadii gacmood inaad saarto calalfakhidayni labada boodiyo filjuluusi fadhigii filjuluusi hee fadhigii inaad labada boodiyo gacmaha saarto fadhigaasoo yabsudu uu fidinayo qofku alyusra lugtiisa bidix wayaqbidu uuna cafwan gacmaha faraha laga hadlayaa yabsudu yadayni labadii gacmood inuu saaro cala alfakhidayni boodiyihii inuu saaro ma saarta tadii see buu faraha u samaynayaa yabsudu wuu fidinayaa alyusraa tii biixeeda wuu fidinayaa inuu isu qabtaaqsan maaha inuu isku ururiyaa muhiima madmuume inay yihiin waa fahamta maahayn isku uruurinayaa bis afki wuxuu u saarayaa booyada afkeeda ayuu saarayaa ayib midigtiina wayaqbidu lyumnaa midigtiina wuu isku laabayaa haye wayaqbidu wayaqbidulyumnaa midigtiina wuu isku laabayaa ila almusabixata murugsatadii mooyaane fartii far murugsatada ahayd yaa mooyaane taa muxuu samaynayaa fa innahu isagu yushiiru wuu tilmaamayaa bihaa iyada mutashahidan xaal uu yahay mid magaranaysaa shahaadanaya oo shahaadadii maraya ayuu kor u qaadayaa wey adiga markaad soo fadhiisato oo kasoo fadhiisato maxaa kasoo fadhiisanaya sujuudii markaad kasoo fadhiisato gacmaha horta adigu sidaas ayaad meesha saaraysaa markaasaad tanna sideeda ku deynaysaa tanna laabanaysaa wafan somayn markaad laabanaysid tii bidixda ahayd waa sii taaganaysaa suulkana dhexdaa kaga qabanaysaa warkabaa ku dhacay soomaa yaa saa markaa u tiraahdo ashhadu an laa ilaaha ila allaahu ila allaahu markaa marayso kor u qaadaysaa mar dambana dhaqaajin mays warkaabaa ku dhacay soomaa ashhadu an laa ilaaha ila allah bes saasaa u haynaysaa inta ka baxaysid taxiyaadka ayib dhaqdhaqaaq dambana lama rabo haddaan dhaqaajisid karaahiyo weeye shiikow dhaqdhaqaajin kaa jiimayso haye fainahu yushiiru mutashahidan wata macneedu waliftiraashu inuu lug goglashadii ayaa sunnaa fii jamiicil jalasaati fadhiyadii oo idil fadhiyada salaada dhexdeeda la fadhiisto oo dhan inuu lugta bidixda goglado oo ku dul fadhiisto ayada intuu canqawyada canqawga intu luha ku qabto inuu meesheedaas kore uu ku fadhiisto ayaa magaranaysaa sunno ah tii midigtahayna uu taago waa fahamta soomaalian sida caadiga ayaa loo tukada weeyaan waa fadhiyada oo idil weeye watawaruku in sinta lagu fadhiista ayaa sunnaa filjilsati habfadhigii alakhiiri ee alakhiirati ugu dambeeyey kan ugu dambeeyana in aad sinta ku fadhiisato ayaa sunnaa oo maxaa adaad sinta ku maxaa samaynaysaa bidixdiina xayaa ka tusinaysaa lugta midig hoosteeda ka dusinaysaa warkabaa ku dhacay soo maahan tawaruq baa la yidhaahdaa atixiyaadka qofka ugu eeg haddii aad salaadaadii gebagaba kuu marayso oo taxiyadka ku dambeeya aad maraysid waxaa ku fadhiisanaysaa sintaada baa ku fadhiisanaysaa lugtii bidixda ahayna midigtaa hoosgelinaysaa hadmaa haddii ay wax kuu dhiman yihiin salaadaada ilaahay hadduu imaamku tii ugu dambaysa ku jiro adigu haddii wax kuu dhiman yihiin iftiraash baa ku fadhiisanaysa in waxbaa kuu dhiman weliya warka baa ku dhacay soo maahan idan salaada kuma gebagabaysana waaltasliimatu athaaniyatu salaama naqsiga koowaad labaad ayaduna waa sunna tii koowaad maxay noqotaa ayadu rukni bay noqota maa faslun fii umuurin arrimo ayuu ka hadlayaa fasalkani tukhaalifu ay kaga duwan tahay fiihaa dhexda arrimaha dhexdooda almar'atu qofta dumarkaa alrajul ay ku khilaafsan tahay oo kaga duwan tahay fi salaati salaada dhexdeeda ay kaga duwan tahay shiikhu wuxuu yidhi halkan waxaan ku dhigan doonaa raggii iyo dumarkii meelaha ay ku kala duwan yihiin salaada markii lagu jiro walmar'atu qoftii dumarka ahayd tukhaalifu way ka duwan tahay alrajula ninkii fii khamsati ashyaa'a shan shay way ka duwanaanaysaa kow farajulu ninku yujaafi wuu kala fogeynayaa yujaafi maxaa weeye wuu kala fogeynayaa cali hurdaayow wuxuu kala fogeynayaa mirfaqayhi suxulladiisa wuxuu ka fogeynayaa can jambayhi labadiis dhinac markuu rukuucsan yahay iyo markuu sujuudsan yahay labadaba inuu ka fogeeya ayaa la rabaa dhinacyadiisa xusulladiisa inuu dhinacya ka fogeeya ayaa la rabaa koow wa yuqilu wuu xajinaya kor buu u qaadayaa batnahu calooshiisa can fakhidayhi boodyaha kor buu uga qaadaya kusii deenmayo fi rukuuci rukuucdii iyo wasujuudi sujuudi dee rukuuciisa usoo gaaraysaano maba garan karnaba way adag tahay laakiin sujuudi markii la gaaro saac sida culuqii u sujuudi calooshiisa kor buu u xajinayaa gacmahana xoogaa buu saa kala dhahayaa weye warka waa ku dhacay soomaa oo meesha dhexdaasi waa inay yaro bannaan tahay meesha dhexdaayo sujuuda iyo udhexaysa labada low waa in caloosha ku fadhiisan <laughs> khatar wey waayahay an fakiday wakaa macne wayuqilu wuu xajinaya kor buu u qaadayaa badnahu calowhiisa can fakidayhi fi rukuuci wasujuud wayajharu kor buu u qaadayaa fii mawaadici aljahri meelihii kor loo qaadi jirayn hee kor buu u qaadayaa qur-aanka meelihii kor loo salaadihii kor loo akrinaya kor buu u akrinayaa ayib wa idaa naabahu hadduu ku yimaado shay-un shay hadduu ku yimaado fi salaa asagoo salaada ku jira hadduu shay ku yimaadana sabbaxa subxaanasabbaxa subxaana allah buu dhahaya warkaa ku dhacay soomaa markuu subxaana allah dhahaya waxaa la rabaa niyadiisa inay ku jidho dikri inuu akhrinayo xus ilaahay inuu xusayo amase xus iyo ogeysiin inuu isugu darayo subxaana allah u dhahayo markuu dhahayo subxaana allah waa niyadda ugu jidha hee inaan wax xuskii subxaana allah dikriga caadiga ahaa iyo ogeysiin imaamku ogeysiinaya inuu wax khalday waxa fahamtay soo lama ogola inuu subxaanallah dho ogeysiin keliya ka wada waa inu markaa xus ku darsadaa wakaa haye walmara wa cawratu raju wa cawratuhu ninkii cawradiisina maa bayna suratihi xuduntiisa inta ka dhexaysa iyo wa labada low inta ka dhexaysa weeye marka xudunta iyo labada low ayagoo cawrada kuma jiraan laakiinse in qayb ka mida la qariyo ayaa waajib a ah. sida cawradii loo dhammaystiro waagan waa sida soo marinay maxaan dhahaynay wejiga waa inaan qayb tinta lasoo dhaqaa si loo hubsada hee haa markii suxulka la dhaqaya waa in wax la dhaafaa si loo hubsada suxulka inuu dhaqan yahay soo maa halkana maxaan leenahay cawradii asturkeed inuu dhammaystiranya si loo hubsado waa in muxuu ahaa sutradii muxuu ahaa suradii iyo rugbadii hee wax badan laga asturaa mhm. walmar'atu qofta dumarkaahi tadumu way isu keenaysaa bacdaha ilaa bacd qeybba qaybta kale isu keenaysaa gacmaha kala bixin mayso way isu soo celinaysaa gacmihii wa takhfidu korba hoosba u dhigaysaa sawtahaa codkeeda bixadrati rijaali rag joogidood al ajaanibi ajnabi ka markay meesha joogaan codkii hoosba u dhigaysaa wey salaadihii kor loo akrinayay codkooda hoosba u dhiganaysaa ama hadaysan ajaanibi joogin codka korba u qaadi kadhaa waidaa naabaha hadduu ku yimaado shay-un wax oo fi salaati salaada dhexdeed wax ku yimaadaan ama imaamkii baa khalday ama albaabkii baa la soo garaacayn wax la mida dee hadday ku yimaadaan safaqad way sacbinaysaa sacabkeeduna dee saas ma aha ma aha maxaa weeye ama tan caloosheeda ayay tan dhabarkeeda ayay tan caloosha ku dhufanaysaa saasay dhahaysaa keliya afan soo ayn ha ama tan ku dhufan saasay dhahaysaa ee saas ma aha wajamiicu badani lxurati wajamiicu badani lxurati qoftii xorta ahayd jirkeeda oo idili cawratun weeye fi salaa markii lagu jiro ilaa wajaha wa kafayha mooyaane wa cawratlamati adoontii cawradeeduna ka cawrati rajuli ninka cawradiisa la mid tahay fi salaati salaada markii lagu jiro oo sirada iyo rugbada weeya faslun fii mubdilaati salaa kana dhammaynayna waxyaabaha buriya salaada buriya waladii marka waxyaabahan salaada buriya haddii salaadaada ee la bilaabmaanna salaaddii maba xirminba warkaabaa ku dhacay soomaa yaah waxyaabahan way sida burin salaada burin doonaan haddii salaaddii la bilaabmaan maba kuu xirna salaadi haddii salaaddii gadaal kaga yimaadaanna way jebinayaan waa laba misala marka labadaas buu kuu sheegay sheikhu waladii midka yubdilu burinaya asalaata salaada burinaya axada cashara shayan shan koo iyo toban shay baa salaada buriya alkalaamu alcamdu hadalkii kaska kasta loo yidhi hadalkii kaskaaga soo baxay wuu burinayaa weye wuu burinayaa salaadii wuu burinayaa walcamalu lkathiiru shaqadii faraha badnaydna almutawaali ee isku xigtayna camalkii almutawaali ee isku xigayna hee asna wuu burinayaa oo maxay culimmadu ku tilmaameen camalkuu badan yaha maxaa la dhihi karaa saddex xaraka ugu badan buu ka bilaabanaya camal ka badan saddex xarako saddex tallaabo tallaabada waxa weye hal haddaa gacan lugta saa u qaado oo meel aa dhigto waa tilaabo haddaa mid kale ku xujiso waa labo saddex haddaa ku xujiso salaadii way kaa dhaqaajinaysaa waa fahamn somahan gacantani sidaas ku ahayd inaad inaad bixiso oo soo laabto hal xaraka loo xisaabinaya ayada waa fahamn somahan surkii surkii dhaqaajintiisi hal xarakuu noqonayaa hawalba meeshan jirta meeshan laska xaragoonayo salaada markaa camalka kaiirka in laga ilaaliyaa la rabaa in laga ilaaliya camalka kaiirka ayaa hee ayaa la doonayaa weye walxadatu wixii waysadii jibinaya qofka hadii ku yimaadaan dee waysadii baaba jabtay kadibna salaadii hee way jabtayba wa xuduudu najaasa najaasa qofkii inay ku soo dhacdo hadday qallalan tahay waa inuu markiiba iska tuuraa haddii qoyan tahay waa ku bacdayba hadduusan maradii la bixinayn ee kaga baday waxduudu najaasati najaasadii kusoo diridayna waa in qofkii magaranaysaa weesadii way ka jabinaysaa weeye wankishaafu lcawrati cawradii inay feydantay hadduusan markiiba ka gaarin baa la socota hadduusan markiiba ka gaarin uusan asturin dabeel baa kusoo kacdayoo kor bayba u qaaday asagoo dhanba hadduusan ka gaarin markaa ceshan mariyihiisa salaadii way ka jabaysaa weye wa taqyiiru niyati niyadii inuu bedelay sidii inuu yidhi inuu niyeystayba salaadii baa ka baxay buu niyada gashtayba salaadii kuma jiraba saasuu uga baxay salaamu calaykum bahee qof baa weysoo ka jaban tahay markaa xosanayan dhahayaa salaamu calaykum salaamu calaykum mushkilo ah, maba maba ku jiri weyso weshe salaadba kuma jirin qof weysoo ka jaban tahay baa weysadi salaadii galay isagoo isilowsan hadhow ma xusuusina weysadii ka jaban tahay dad badan waa arrintaa isagoo dhahaya asalaamu calaykum salaamu calaykum si maba ku jideen maxaa salaam naqsataa mabadaaba ku jira salaadba wal aklu iyo washurbu cuniddii iyo cabiddiina yaa ama ha yaraata ama ha badatee way jebinaysaa weeye salaadii ilaa qof jaahil ahaa mooyaane oo jaahilka ahaa bahashuna yarayd cuntaduna hee cunta wax yar ay ahayd wal qahqahatu qosolkii qahqaha waxaa weeye qosol waxa weeye ma garanaysaa cod wata cod dheer wata qahqahadiina way jebinaysaa salaadii way jebinaysaa weeye laakiinse qofka hadduusan cod la soo bixin laakiinse uu dhoola cadeeyayo iyo salaadu kaga jebimayso dhoola cadaynta wariddatu qofkii inuu diintii ka laabtay ama hadal la-aan laabto oo qofkii dee inuu kelimado kufriya ku dhawaaqay amase ficil ahaana oga laabto inuu kitaabka qur-aan inuu xooray oo kaleeto ama se waqti baa ku qab hadhaho hadduu doono biri subax baan diinta magaranaysa ka dhaqaajinayaa hadduu dhaho muusan gaarin biri subaxyaa hadduu dhaho biri diinta ka dhaqaajinayaa salaadii baa kasi dhaqaajisayba way fahamtay soo maahan riddadu marka noocaa saddexaas way noqotaa ficil iyo qowl iyo niyaba khataro weeye salaada way kaga burisaa qofka hada bilahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin